bsm اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لilaahi rb اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed w alihi w صaxbihi aجmaciin qaala اlmualifu raximah اllahu tacaala wlama faraqtu min dikri calaamaati اlmaadi wa xukmihi wa bayaani ma اkhtulifa fiihi minhu hanaytu bاlkalaami calى ficli اlamr markii aan ka soo baxnay ficilkii maadi iyo calaamaadkii uu gaarka u a iyo xugumkiisao fii aakhirihi inuu mabni yahay iyo axwaasha lagu binaynayo oo saddexa markuu soo dhameey yaa hadda inta wuxuu ka galayaa ficilkii amar wuxuu leey walamaa faraqtu markaan dhameeyey oo aan ka faaruqay min dikri calaamaati almaadi maadiga calaamaadkiisii markiin sheegitaankeeda ka faaruqay oo hal calaamo keligeed uu sheegay iyo mid uu sharaxa ugu daray oo taa u damiir ama adamiir mutaxarik labadaas calaamo gaarka ku ah io wa xukmihi markaan faaruqay oo ahayd inuu mabni yahay iyo wa bayaani makhtulifa minhu wa bayaani makhtulifa fiihi ficilka amar wixii laysku khilaafay inaan caddeeyo oo minhu min ficl maadi ka mid eh yaan thanaytu matnigii markaan joogaan waxaan ku labeeyey bilkalaami in laga hadlo calaa ficli اlamri amarka ficilkiisa fadakartu waxaan matniga ku sheegay ana calaamaatahu ficilka amar calaamadiisa alatii yucrafu bihaa calaamadii lagu yaqaynay murakabatun inay tahay mid iska fuusho oo min majmuuci shayayni murakabatun mid iska saaran min majmuuci shay-ayni laba shay majmuucooda mid iska saaran intaan hore usoo sheega matniga ku sheegay wahumaa labadii midkood wahumaa labadoodii dalaalatuhu weyaan ficilka inuu ku tusiyo calaa alabi waa hal calaamo iyo wa qabuuluhu aqbalitaankeedo yaa almukhaaabati naagtii lala hadlay yadeeda u aqbalay wadaalika naxwu qowlika qum aa tiriyey fa inahu lafdigaas qumka oo ficilka amar ah daalun calaa alabi alqiyaami buu ku tusinayaa qum istaag uu ku tusinayo wayaqbalu wuxuu aqbalayaa yaa almukhaaabati naagtii lala hadlaa yadeeda taquulu waxaad leedahay idaa amarta almar'ata naagtii haddaad amartid qumi istaag wa kadaalika uqcudna waa lamid oo raggi ah iyo waqcudi dumarkii ah wadhab ninkii ah iyo wadhabi oo naagtii ah qaala allahu tacaala ilaahi wuxuu ri fakulii washrabii waqarii caynaa intaas lagula hadlay maryam bintu cimraan umu ciisa calayhi salaam fakulii cab fakulii cun washrabii cab waqarii qabowso caynan il ku qabowso ilaahay markuu u sakhiray biyana hoos ugu soo saaray geedkina timirtu ugu soo daadiyey yaa la yihi waxba murug ay ku qabanin marka kulii hadda amarna wou ku tusina yaa ulmuanath mukhaadabana way ku jirtaa marka ma aha ulajeedada ficil kasta oo yaa lmuanath mukhaaaba ay ku jirtaa ficil amar ma ah laakinahu hadday ku jirin inuu aqbalo un baa laga rabaa marka kuli ficlu amrin mabniyun calaa xadfi nuun walyaau faacil baa laleeyahay washrabii waqarin waa lamid caynanna waa tamyiiz falow dalat ilkalimatu hadday tusiso kelimadii cala alabi oo walam taqbal yaa almukhaaabati naagtii lala hadlaa yadeedan ay geli karin uusan aqbalin naxu sax iyo wixii lamid ah waa bimacnaa uskud ah iyo wamah oo bimacnaa ukfufka reebtoon ah haddii ficilkii uu ku tusiyo alab laakiin yaa lmuanatha mukhaaaba uusan aqbalin aw qabilad kelimadii haday aqbasho yaa almukhaaabati mukhaaabadii yadeeda haday aqbasho oo walam tadula cala alab ayna ku tusinin naxw qowlika weeyaanoo anti yaa hindu taquumiina wa taakuliina lam yakun ficla amrin ma noqdo markaas midda hore sah iyo mah dalabuu kutusi ay ku tusina laakiin yaa ulmuanata mukhaadaba ma aqbalayso sahii iyo mahii ma aqbalayso marka ficil amar ma ahane ismu ficli weeyaan midda dambe hadday yaa ulmuanata mukhaadaba ku jirto laakiin yaa uusan ku dalab ficil amar maaha taquumiina iyo takuliina ficil mudaaric waay taquumiina iyo takuliina tashrabiina tadhabiina ficil mudaaric waay marka ya-di baa ku jirto laakiin lam yadula calى طalb taquumiina way istaagi waad istaagi doontaa gabaryahayey istaag ma aha ayaduu ka hadla waad istaagi doontaa marka dalab kuma jira labadaas midkood haduu laga waayo lam yakun ficla amrin ma noqdo muxuu noqonayaa kan hore ismu ficlin weeyaan midka dambana ficil mudaaric waa markaasuu leeya uma bayantu waxaan cadeeyey matnigii markaan joogay ana xukma ficli اlamri ficilka amar xukumkiisa fi lasli albinaau cala sukuun in sukuun lagu bineeyo waay kadrib iyo wadhab iyo wixii lamid ah waa ficil amar oo saxiixu laakhir a waxna aakhirkiisa la xiriirsanin an yubna cala sukuun waqtul wadhab wajlis iyo wixii lamid a ah marka idrib ficlu amrin mabniu cala sukuun a laleeyahay waqad yubnaa in lagu bineeyaa dhici karta wa xaalo yar ficil mudaaricoo qad la geliyey waa yartahay waana kadalika liannahu ficilka muctalka ah waa saddex midkood baynamaa inta kale ay saxiix tahay waqad yubnaa in lagu bineeyaa la arkaa calaa xadfi aakhirihi aakhirkiisoo la gooye wadaalika midkaas in kaana hadduu ficilkii noqdo muctalan naxwu uqzu iyo waksha iyo warmi horeyaan usoo craabnay saddexdaas midkood idaa kaana aakhiru lficli waawan aw alifan aw yaaan fahuwa muctalu waqad yubnaa in lagu bineena waa la arkaa calaa xadfi nuun wadaalika idaa kaana haddii uu yahay musnadan mid loo tiiriyey lialifi ithnayni labadii aliftoodii haddii loo tiiriyo oo faacil loogaga dhigay liannahu ficilka musnad waay faacilkana musnad ilayhi waay marka haddii la yidhaahdo naxw quumaa ficilkaas quumaa musnad waay wاlalifu musnadu ilayh quumaa ficlu amrin mabniyun calaa xadfi nuun waxaan hore usoo sheegnay ficlu اlamri yubna calaa maa yujzamu bihi mudaaricuhu hadduu hadda taquumaani ahaan lahay oo lam la geli lam taquumaa aa la dhihi lahaa ficilkaas mudaaric waxaa lagu jasmi lahay xadfu nuun marka amarkiisa asna yubnaa calaa xadfi nuun kaasna waa mucrabkana waa mabni aw waawi jamcin ilaa idaa kaana musnadan liwaawi jamcin weyaan naxwi quumuu oo kale waay aw yaai mukhaadabatin naxwi quumi marka intoodaba quuma iyo quumuu iyo quumii kulliga ficil amar mabni calaa xadfi nuun ya-da iyo alifta iyo waawda na waxaa waaye faacil weyaan fa haadihi thalaathatu axwaalin midan waa saddex xaalo oo lilamri u sugnaata aydan ku noqoni kamaa ana lilmaadi soo maadiga u thalaathata axwaal marka waa musaadafa aakhirka iska wada waafaqeen markaasuu ihi walamaa kaana bacdu kalimaati اlamri amarkii kalimaadkeeda qaar kamid e markuu ahaaday mukhtalafan fiih mid laysku khilaafay oo khilaafka ou yahay huwa ficlu miya aw ismu miya markii ay kamid ahaatay ficilka amar kalimaad laysku khilaafay oo waxa khilaafkana u yahay kalimaadkan oo ficilka amar ah isim miya mase waa ficlu amr laysku khilaafay yaa nabahtu calayhi yaan ku baraarujiyey kamaa facaltu saan u sameeyey mithla dalika fi lficli اlmaadi ficilkii maadi saan sameeyey wa huwa halaatatun waxa laysku khilaafay inay ficil amar yihiin ama isim ay yihiin saddex waay haluma wahiya haluma weyaan wahaati waa watacaala fa amaa haluma lafdigaas haluma ah fakhtalafa fiiha alcarabu carabtii waxay isku khilaafeen calaa luqatayni ixdaahumaa an tulzama halumadii in la laazimiyo ariiqatan waaxida tulzama markay tiraa naaib ulfaacil ay ku jirto hiya oo ayaa ah an tulzama in la laazimiyo ama an talzama inay laasimta halumadii ariiqatan waaxida oo walaa yakhtalifu lafduhaa oo walaa yakhtalifa lafduhaa lafdigeedan iskhilaafin yakhtaliadaas talzama lagu cadfa bixasabi man shaksi ee xaalkiisu isku khilaafan hiya iyada musnadatun ilayh shaksiga loo tiiriy iyadoon loo fiirinaynin in hal xaala laasimto oo fataquulu waxaad leedahay halumma kaala yaa zaydu wa haluma kaalaya yaa zaydaani wa haluma kaalaya yaa zayduuna wa haluma kaala yaa hindu wa haluma kaala yaa hindaani wa haluma kaala yaa hindaatu wa hiya lugadaas lugatu ahli wa bihaa jaaa tanziilu luqadooda qur-aanku soo degay marka waxa weyaan hadda yaa zaydan yaa zaydu ma u aha faacil haluma laakiin waxay cadaynaysaa faacilka meesha ku qarsan haluma haddaan ku iraahdo ay anta haluma haddaan iraahdo yaa zaydani macnaha faacilka waa zaydani marka yaa zaydani yaa zayduna waxaa nidaha loola yimiday tafsiir lilfaacil mustatir fi haluma unbaa loo keenay qaala allahu tacaala wاlqaa'iliina liikhwaanihim haluma wاlqaa'iliina liikhwaanihim kuwa walaalahood u dhahaya haluma noo kaalaya ilayna marka haluma ficilkaas ama rag badana lagu amray macnaheedi waxaa weeyaan utuu ilayna fiiri halumadii fasirkeedi yaa utuu ah marka ficlu amrin musnad ilaa waawi ljamaaca waay marka waana isla hal xaala mufraday laasimtay ayib wa qaala tacaala ilaahi wuxuu iri qul haluma shuhadaa'akum haluma la kaalaya shuhadaa'akum ay axdiruu keena oo soo xaadiriya shuhadaa'akum wa hiya halumadii cindahum cinda ahli اlxijaaz ismu ficlin waay laa ficlu amrin ma aha liannaha wain kaanat haba ahaata halumadii daalatan cala طalabiba ha ku tusisee laakinahaa laa taqbalu aqbali mayso yaa almukhaaabati naagtii lala hadlayo oo waad aragto markii qofkii gabadhi lagula hadlaya haluma yaa hindu halumii lama dhihin marka dalat cala alamri aw cala aalabi walam taqbal yaa almuanath almukhaaaba fasaarat bimathaabati sah iyo mah oo kale lamid noqotay luqadaas luqa la yaqaano weeyaan waa luqada qur-aanka wax kalena qur ma isticmaalin wa thaaniyatu lgada labaad ama xaalada labaad an talxaqahaa inay haleesho waa oo ay gasho addamaa'iru lbaarisatu damaa'irta muuqato bixasabi man iyadoo loo fiirinayo shaksiga xaalkiisa hiya ayada halumadii musnadatun ilayhi loo tiiriyey fataquulu waxaad leedahay halummaa kaalay nin yahow wa halummaa labadiinaanoo kaalaya wahalumaa rag yahabou kaalaya wahal mumna kaalaya dumar yahow bilfaki labadeedii miim oo lakala fakiyo iyo wa sukuuni laam la akhriyo iyadoo haluma ahayd markii nuun niswa la geli labadii miimaa lakala bixiyay midka hore waa reeban yahay mid ka dambe lagu reebay dheh midka midka hore halmumna wahalumii kaalaya may wahalumii gabaryahay kaale wa hiya lugatu bani tamim weeyaan wa hiya cinda haaulaahi reer tamiima agtooda ficlu amrin waayaan waa lidalaalatihaa tusitaankeedu cala dalabi ay ku tusisay iyo wa qabuulihaa yaa almukhaaabati ay aqbashay laba luqa oo waadixa waay isticmaalkoodii qolana ficil amray ka dhigtay litawafuri shuruudi ficli اlamri min adalaalati calى alab wاlqabuuli ya almuanath mukhaaaba luqada horena waxaa weeyaan ismu ficliga loo isticmaalay waqad tabayana waxaa cadaaday bima stashhadtu bihi waxaan soo deliishtay oo min alaayatayni ka mid eh ana haluma lafdigaas haluma ah tustacmalu in loo isticmaalayo qaasira inay tahay ficil laasim ayadoo ah iyo wa mutacadiya ficil oo gudbay marka ayuhumaa arjax noogama baahno waa laba luqa carabta luqaadkeeda ka mid eh laakiin allugat alcaaliya اltي اkhtaaraha اllahu tabaaraka wa tacaala binuزuuli kitaabihi hiya lugaةu ahli اxijaaز marka hadaad reer xijaaz aada icraabaysid haluma ismu ficli amrin yaad leedahay mabniyun calى اfatx hadii reer tamiim aad icraabaysid haluma ficlu amrin ismu ficl ma dhehaysid ayb faacilka haluma ficlu ismu ficli amrin wlfaacilu damiiru mustatir wujuba taqdiiru anta markay ay haluma ficlu amr ay noqoto wlfaacilu damiiru mustatir min xayثu اlfaacil ficilka markuu waaxid loo tiiriyo waa isku mid laakiin markii damaa'ir loo tiiriyo halumaa haddii la yidhaahdo halumaa ficlu amrin mabniyu calى xadfi الnuun wاlalifu faacil baa leeya calى lugati bani tamiim reer xijaaziyiin markay haluma tahay haluma ismu ficli amrin mabniyun calى اfatxi wاlfaacilu damiiru mustatir wujuba taqdiiru antuma ay noqonaysaa farqigaas unbaa udhexeeya marka wuxuu leeya haluma marna mutacadi bay noqotaa oo ficil mutacadi oo haluma shuhadaaakum shuhadaa'akum mafcuulu bihi mansuub bihaluma bay noqotay marna ficil laazimay noqonaysaa oo haluma ilayna oo kala weeyaan haluma ficil amar mafcuul malaha inoo kaale adiga ay uxdur uxdur ah, min xadara laga keenay ficil oo macnaha waxaa weyaan oo laazima ah. haluma shuhadaa'akumbne axdara laga keeno ficil mutacadi ah. marka tustacmalu taaratan ficlan mutacadiya wa taaratan ficlan laaziman saas wa amaa haati wa tacaala haati i tacaala facadahumaa waxay ka tiriyeen jamaacatun qolo oo min anaxwiyiina kamid e eh, fii asmaai alafcaali bay ku dareen oo waxay yidhaahdeen haluma calaa luqati alxijaaziyin ay lamid tahay markaasuu musanif wuxuu iri wasawaabu sida toosan annahumaa labadoodii ficla amrin laba ficil amar waa ismu ficil ma ah maxaa aad kan bidaliili annahumaa labadoodii haati tacaaladii daalaani calى طalb bay ku tusinayaan kow wa talxaquhumaa waxaana geli karto yaa mkhaaabati oo taquulu waxaad leedahay dumarkii haatii gabaryahayey la kaalay wa tacaalay kaalay marka maadaama dalabna ay ku tusinayso yaa lmuanatha mukhaaabana ay aqbalayso walaysa dalika khaasan biluqati qowmin dala calaa anahumaa ficlaa amrin ulajeedada intaa weyaan marka musanifka taasuu meesha ugu baxay markaasuu wuxuu hi waclam waxaad ogaataa ana aakhira haati haati aakhirkeeda maksuurun abadan iyadoo waxa eh, loo tiirinay ay kala duwan yihiin yay ayad iska hoos dhigan tahay ayib ilaa idaa kaana haddii uu yahay haatihi lijamaacati اlmudakariina raggii haddii loo tiiriyo aakhirkeeda ma hoos dhignaanayo fa inahu yudamu xaaladaas waa la goda fataquulu waxaad leedahay haati lakaala yaa zaydu waa ninkii markii lagula hadlayo waa haati lakaala yaa hindu yaa hindu yaa yaadaas tafsiir iska waay laakin haati ficil amar mabniyun cala alkasri wاlfaacilu damiiru musawijuma taqdiiru anta haati markii lilaha ficil amar mabniyun calaa xadfi nuun walyaau faacil wahaatiyaa haddii la yidhaahdo waxa weeyaan waa ficil amr mabniyun calى xadfi الnuun wاlyaa wاlalifu faacil marka aakhirkii way hoos dhigan tahay haati haatiyaa aw taquulu yaa hindaani wa haatiina yaa hindaatu haatiina ficil amr mabniyun calى sukuun litisaali bdamiir eh, binuuni niswa wa nuun niswa waxaa weeyaan waa faacilki kulu daalika bikasri taa fiiri markii mufrad loo tiiriyey ama hal muanath oo dumar loo tiiriyey ama tathniye loo tiiriyey ama jamcu lmuanath saalim loo tiiriyey intoodii waxay isla noqdeen tadii waa hoos dhigan tahay wa taquulu waxaad leedahay haatuu yaa qowmi bidamihaa halkaas xaalayaa tadeeda laga goday qaala allahu tacaala ilaah wuxuu iri qul haatuu burhaanakum in kuntum saadiqiin marka haatuu ficlu amrin mabniun calaa xadfi nuun walwaaw faacil waalalifu litafriiqi farqan bayna waaw lmufradi waaw ljamci burhaana mafcuulu bihi burhaana mudaafu kaaf mudaafu ilayh halkaas xaalo un baa laga godi karaa kow wa ana aakhira tacaala tacaala aakhirkeedane maftuuxun waa la kordhigay fii jamiici axwaalihi min gayri istithnaa cagsi bay isu yihiin sidee haati ay aakhirkeeda u hoos dhigneed ilaa fii xaalati maa idaa usnadad liwaawi ljamci bas unbaa laga goday tanna cagsigeeda waa tacaala aakhirkeeda waa kordhigan tahay laakiin biduuni istithnaa walow biduuni istithnaa macnaheeda waxa waaye walow usnida liwaawi ljamaaca ba haloo tiiriyo xataa waa la kordhigay taquulu mfradki waxaad u leedahay tacaala yaa zaydu waxaad leedahay dumarkii oo gabadhi keligeed ahayd tacaalay yaa hindu labadii waxaad u leedahay tacaalayaa yaa zaydaani jamci mudakarka waxaad leedahay tacaalow yaa zayduuna wa tacaalayna jamci dumarkana yaa hindaatu intoodiiba laamkii waa kordhigan yahay kulu daalika intaa dhammaanteed bilfatxi qaala allahu tacaala wuxuu uri ilaahi qul tacaalow atlu maa xarama rabukum wa qaala tacaala fatacaalayna umatickuna inti waa kaasa kulligeed waxaa waa ficilka haddii tacaala uu yahay ficil amar mabniun calaa alfatxi baa laleeyahay waa khaas waxay ahayd mabniyun cala sukuun in la yihahda maadaama aakhirkiisa saxiixa uu yahay walam yatasil biaakhiri shay walaysa bimuctalin waxay ahayd mabniyun cala sukuun in la yihahda laakiin wuu ka duwan yahay tacaala lafdigan xugum gaar ah buu leeyahay tacaala ficlu amrin mabniun cala fatxi baa laleeyahay <clears throat> tacaalow marka leeyahy ficlu amrin mabniun calaa xadfi nuun walwaaw faacil tacaalayna markii lagu yihahdo icraab tacaalayna ficlu amrin mabniyun cala sukuun liitisaali binuuni niswa wa nuun niswa faacil sidaasaad leedahay marka aakhirkeeda hadda dumarka waxaa weye dadka soomaalida markii carabiga tacaali a ah, laleeyahay khata waay sidii dumarka markii ficilka idribi eh, eh, uxduri idhabi ismaci sax waaye ficilka markuu saxiix yahay dumarka maa qabla yaa-iga waa hoos dhigan yahay laakiin ficilkan tacaalay aada leedahay wa min thama sidaa awga min wa min thuma ama wa min thumas markaa kadib yaylaxanuu waxay ku laxni xukmiyeen man qaala ninkiiroo min ashucaraai kamid eh tacaalay uqaasimki lhumuuma tacaali tacaali uqaasimka alhumuuma tacaali ninkii yiri waa lagu khalad xukmiye bikasri laami akhriye shaacir baa wuxuu yiri ayaa jaarataa maa ansafa dahru baynana tacaalii uqaasimka alhumuuma tacaali midda hore tacaali waa la dhihi karaa laakiin midda dambo oo ahayd tacaali uqaasimka dambo waa hoos dhigan tahay lianna waxay kamid tahay qasiidada oo kulligeed wax ku dhammaanaysa laam hoos dhigan oo aquulu waqad naaxat biqurbi xamaamatun ayaa jaarataa low tashcurina bixaalii fiiri beytkaasaa ka horeeya bixaalii mucaad alhawaa maa duqti aariqata nawaa walaa khatarat minki lhumuumu bibaalii yaa jaarataa maa ansafa dahru baynanaa tacaalay uqaasimki lhumuuma tacaalii laam hoos dhigan qasiidada ku socota inuu hoos dhiga taasaa daliil shaqal saaran lagama fiirinay marka waxaa laga rabay inuu yidhaahdo tacaalay uqaasimki lhumuuma tacaalay inuu yidhaahdo marka kaafiyadii maa u diidoo daruura maa u xukmisay oo asigoo laamtaas ilaalinaya mase waa luqatu qowmin marka waxaa la leeyahay daruuratu shicri waxyaale laga ogol yahaa jirto laakiin in wax carabiba aan ahayn inaad keenta lagaama yeelayo walidaalika musanifka wa min huma laxanu way macnaha xakamuu calayhi bilaxni man qaala min ashucaraai ayaa jaarata midda ila diris ahay maa ansafa dahru buuri zamanka macaadil samaynin baynanaa aniga iyo adiga dhexdeenna zabanka caadilka ma noqonin ee saas hadday tahay tacaalay kaalay uqaasimkii aan kula qaybsade alhumuuma murugyaasha ee tacaalay buuri nin macnaha qafaal ku dhacay oo markaa geed hoostiisa lagu xiray oo xiran yaa shimbir intay kusoo kordhegdegtay markaasay sideeda isaga eh, macnaha eh, dhawaaqeeda shimbirkii markaasuu iska qayliyey marka wuxuu wuxuu aada ula yaabay shimbirkan geedka iska fadhiyo oo abuulkiisina meesha uu yaalo oo caruurtiisa la joogo oo iska codaynayo oo iska heesayo iyo xaaladiisa markuu u fiiriyey yaa wuxuu leeyahy zamanka aniga adiga caadilnimo nooma samayn adiga reerkaadeed iskala joogtaa waad iska heesaysaa buuri anigana dadkaygii waan ka fogahay meeshaan siir aan ku ahan ku xeranahay marka haddii aad maanta i qadarinaysid io kaalay inta aniga murugi i ahayse qeyb ka mid ahan kugu wareejiya buuri marka dabcan maa ansafa dahru dahri waxba ma qabto laakiin calaa ariiqati ninkan hadda waxa weeyaan abu firaas baa la yihi shaacirkan hadda oo hadalkan iska leh waa nin oo afar boqol oo hijrada markii ay ahayd saddex boqol iyo labaatankii jiray ou joogay macnaha waxa weeyaan waktigii aan carabta luqadeeda la xujaysanayn bay joogay marka xujo ma aha hadalkiisi marka maadaama asiga hadalkiisa xujo aysan ahayn carabtii la xujaysanayn hadalkiisa uu khilaafay xukima alayhi bilkhaa xukima calayhi bilkhata oo waxaa leeyihi carabti waad khilaaftay adigana waxaa tahay nin muwalad ah oo carabti waktigeedii cajamtii isku dhex deersantay yaad joogtay marka hadalkaada ma laha ko mida kale lafdi ahaan caqiidada sax kumaa maa ansafa dahru dahriga waxba ma qeybiyo cadaalana ma sameeyo walidaalika carabta waxay caado ulahayd wixii dhib ku dhaca zamankay u tiiri jirta dahriyiina la dhihi jiray walidaalika haddii xumaan ku dhacana dahrigay ay lacnadi jireen markaasuu nabigu laa tasubu dahra ilaahay xadiidkii oo qudsiga ahay laa tasubu dahra buu ilahay yiri fa ina allaha huwa dahr marka fa inii ana dahru riwaaya kale yacni ilaahay hadda magacyaalkiisa dahri kamid ma aha laakiin waxaa lagala jeedaa waxaad adiga dahri u taqaaniin oo aad leedihiin dahrigaa kownka maamulo xaqiiqada waa alla weeyaan waxa kownka maamulo oo marka dahriga aad caynaysiin amaad xumaanka sheegaysiin dahri waxba ma qabanaye waxay arintaas u gudbaysaa khaaliqu dahri marka maa ansafa dahru baynana waa caqiida oo oon jirin weeyaan wixii kugu dhaco dhan ilaahay baa qadaray ayib sidaas baa musanifku wuxuu ku dhameeyey ficilkii amar aan ugudubna markaa mudaarici wuxuu ri walamaa faraqtu markaan ka faaruqay buu iri min dikri calaamaati اlamri amarka calaamaadkiisa iyo wa xukmihi xukumkiisa oo ah inuu mabni yahay iyo wa bayaani ma khtulifa fiihi ficilka amar wax laysku khilaafay oo minhu min alficli amri kamid eh thallathtu waxaan ku sadexeeyey bilmudaarici ficilkii mudaaric fadakartu waxaan sheegay ana calaamatahu an yasluxa inuu u suubado duquulu lam calayh lam inay geli karto inay calaamaadkiisa tahay naxwu qowli اllahi tacaala lam yalid walam yuulad walam yakun lahu kufuwan axad fiir lam yalid hadda ficilkaas walada yalidu ayadoo ahdaa lam la geli lam yalid ayib walam yuulad waa ficilkii oo mabni lilmajhuul ah yuulad fiir asna akhirka waa reeben walam yakun kaana yakuunu lam yakun kulu waxaa weyaan ficil mudaaric majzuum bilam wcalaamatu jismi sukuun intoodaasoo dhan marka ficilkan yelid iyo yuulad iyo yakun inay ficil mudaaric yihiin noogu daliila eh dukhuulu lam caleyh intaasaa ugu muhiimsan wa dakartu waxaan matniga ku sheegay buu iri annahu laabudda waxaan laga maarmin an yakuuna inuu ahaado fii awalihi mudaaric awalkiisa xarfun inuu ku jiro oo min xuruufi na ah wa hiya xuruuftaasni annuunu wاlأlif wاlyaa wtaau waay oo waxaa naxw qowlika weyaan naquumu nuunti waay wa aquumu hamzadi wayaquumu yadi wataquumu wa tusamaa hadihi اlarbacatu afartan ayada waxaa lagu magacaaba axrufa اlmudaaracati mudaarica xuruuftiisii lagu bilaabanay baa loo yaqaana markaasuu iri wa inamaa dakartu hadihi اlaxrufa axruftan waan sheegay bisaatan wa tamhiidan gogol dhig yaan u sheegay buuri yani hordhac inay ii tahay bisaadan wa tamhiidan isku macno waa lilxukmi ay hordhac u tahay alladii bacdaha xukumka ayay ka dambeeya laa liucarifa biha alficla almudaarica ficilka mudaaric inuu ku tacriifiya awgeed uma sheegine waxaan u sheegay xukumka ka dambeeyo oo xuruuftaas shaqalka la saari doona wuxuu yahay awgeedaan u sheegay buuri marka waataan musanifka awal hore u sheegno markuu yiriye ficilkii waxaa lagu garanayaa bidukhuuli lam waftidaaxihi bixuruufi naaytu waxaan ihi khalad waay liannahu yucrafu bilam waftitaaxi hadduu lam ku cadfay waxay noqotay markaan in calaamaadka ficilka mudaaric lagu garanaya inay tahay musanifka taas waa waxaa weyaan cibaaro ahaan wixii qalbigiisa ugu jiray waa gooni laakiin lafdiga meesha uu ku dhigay cibaaro ahaan khalad weeyaan walidaalika hadda istidraak weeyaan haddii uu dhihi lahay wa yuftataxu bxarfi min xurufi naytu kalaam munfasil ah buu noqonaa marka ficilki mudaaric lambaa lagu gartaa waxaana lagu bilowdaa xuruuf naaytu tamaamay noqon lahayd laakiin waftitaaxihi markuu wa yucrafu bilam wa biftitaaxihi ou yiri macnihii markaa waa waa kala duunaaday markaa ayib marka hadd inta laakiin sariixa alcibaara wuxuu ku yiri uma aanan jeedin cibaarada waxay rabtaba ha noqoto eh uma aanan jeedin inaan iraado ficilka mudaaric calaamaadkiisa waxaa kamida ah, xuruufta naeytuha kamida ah, inan iraahdo uma jeedin uri laakiin waxaan u sheegay meeshaas inaan hordhac ahaan iigu noqoto sidii xuruuftaas wixii la shaqli lahay aan gadaal kaga sheegay saas u yiri ayib maxaa yeelay maxay ficilka mudaaric calaamo ugu noqon weysay liannaa annaga wajadnaahaa waxaan helnay tadkhulu inay gelayso fii awali lficli اlmaadi inay ficilka mudaaric calaamo khaas u ama noqon karto waxay u noqon weysay ficilka maadiyaanba aragna iyadoo ku jirto haba yaraatee oo waxaa ka mid eh naxwu akramtu zaydan fiiri ficilkan akrama ficil maadi wa hamsana ku jirto marka ficil mudaaric hadday calaamo gaar u ahaan laheed maadi madgeli lahayn wa tacalamtu lmasalata hadaa tiraa tacalama tadiya tadaasna waa gasha ficilkana maadi waa tacalama ficil maadi wa narjastu dawaaa daawadii baan aan dhex dhigay cilaan ay idaa jacalta fiihi narjisan macnaha waxa weeyaan waa geed oo daawada lagu daro sida hadda muuqato laakiin cilaanka ka damba waayo wa yarna'tu shayba cinradii baan aan cilaameeyey yarna'tu waan cilaameeyey ashayba idaa khadabtahu bilyurannaa'i haddii aad cilaanku aad ku aad macnaha ku cilaamaysid wahwa alyurannaana alxinaau baa la yidhaahdaa marka fiiri yarnaa waa ficil maadi yana waa gashay narjasa waa ficil maadi nuunna waa gashay marka axruftan ficilka mudaaric in lagu bilowdo waa lagama maarmaan laakiin gaarkuma aho ficilka maadi bay gashaa laakiin ficilka maadi in lagu bilowdo shardi ma ah laakiin waa laga heli karaa sidaas ay kala duwan yihiin wa inama alcumdatu waxaa loo tiirsanaya waxa weeyaan oo la cugsanaya fi tacriifi اmudaarici mudaarica in la tacriifiyo waxaa loo cugsanaa dukhuulu lamlam inay gasho calayhi cala اlmudaarici calaamada ficilka mudaaric gaar ku ah oo haddii laga helo calaama sax u ah waa lam laakiin iftitaax bixuruufi naaytu ma ah markaasuu ri fa amaa xukmuhu ficilkii mudaaric xukumkiisa bictibaari awalihi awalkiisa markii loo fiiriyo fa fainahu yudamu taaratan mar waa la godaa ficilka mudaaric awalkiisa mar waa la godaa wa yuftaxu ukhraa mar kalena waa la fadxiya tan horyaan ugu baraarujino waa mas'ala ay caado ka dhigteen naxwiyiinta inay meeshan ku sheegaan ayadoona aan hadda masaa'il naxw ka mid ahayn lianna naxw kamaa qulnaa saabiqa cilmun biusuulin yucrafu bihi axwaalu awaakhir اlkelima awl marka kelima in laga hadlaho sarfiga iska leh laakiin meeshan maca dalika tawaarahahaa annaxwiyuuna marka ficilka mudaaric xuruufta naeytu lagu bilaabana xuruuftaas marna waa la godaa marna waa la kordhigaa fa yudamu waa la godaa in kaana maadi hadiiuu yahay arbacata axrufin sawaaan waxaa eg kaanat kuluhaa ha ahaato usuulan naxwa daxraja yudaxriju ficilkan daxraja waa ficil rubaaci oo mujarada la yihahdaa macnaha ziyaada kuma jirto kulli xuruufta waa asal xarafka ficilka xuruuftiisa markay asal tahay waxaa lagu garanaa jamiici tasarufaati wax ka dhacaya maleh daxraja yudaxriju daxrajatan eh, sida kastood u rogrogtid waxaa weeyaan waa kuwada jirta xuruufta hadday ficilka zaa'id ku tahay marka qaarkeed waa dhacaysa fiiri markaan aw kaana bacduhaa aslan inuu yahay wa bacduhaa zaa'idan waxba ku kalama duuno naxwu akrama yukrimu akrama hadda waxa weeyaan waa ficil rubaaci ah afarta xaraf kulligood wada asal ma aha fa ina alhamzata fiihi hamzada ku dhex jirta zaa'idatun waay lianna aslahu akrama asalkeeda karuma bay ka timid ayib marka ficilka hadduu mudaarica ah haduu maadigiisa rubaaci yahay rubaacigaas asal ha wada ahaada ama zaa'id ha ku jiree haduuba maadigiisa rubaaci yahay xuruuftan na-ayto mudaarica lagu bilaabanayaa haddii maadigiisa rubaaci yahay waa la godayaa waa kaas akrama yukrimu horyaan usoo sharaxnay wayuftaxu waa la kordhigayaa in kaana almaadi haddii uu yahay aqala min alarbacati afarta hadduu ka yaryahay aw akhara minha haduu ka badan yahay hadalkan hori baan usoo sharaxnay falawalu midka hore naxwu daraba yadribu asagoo midkii ka yaray waa hulaathi wa wa dahaba yadhabu hulaathigii waa wa dakhala yadkhulu waxa weeyaan asna waa hulaathi rubaaciguu ka yaryahay wathaani midka rubaaciga ka badanne naxwu inalaqa yanaliqu fiiri inalaqa waa maadigii yanaliqu yadi waa la kordhigay nanaliqu analiqu tanaliqu aa laleeyahay wastakraja yastakriju sidaasaa laleeyahay waa sudaasigi kana waa khumaasigi ficilkan horeyaan u soo sheegnay intaas kama baxsana ima an yakuuna thulaathiya aw rubaaciyan aw khumaasiyan aw sudaasiyan ficil subaacia ma jiro wa amaa xukmuhu ficilka mudaaric xukmigiisa bictibaari aakhirihi aakhirkiisa haddii loo fiiriyo fa inahu ficilkii mar sukuuna lagu binayna wa taaratan yubnaa cala alfatxi marna fatxaa lagu binayna wa taaratan yucrabu marna waa laicraaba fa haadihi midan halaathu xaalaatin saddex xaalo weeyaan oo liaakhirihi u sugnaatay ficilka mudaaric aakhirkiisa kamaa ana liaakhiri اlmaadi maadiga aakhirkiisaba soo u lahay halaatha xaalaatin wa liaakhiri اlamri amarka aakhirkiisay ulahayd oo u lahay halaatha xaalaatin marka afcaashi waa iswaafaqday ficil kasta oo saddexdii aqsaam ka mid eh aakhirkii saddex xugum uu leeyahay mudaarica noogu dambeeyey saddex xugum u leeyahay fa amaa binaauhu ficilka mudaaric markii lagu binaynayo cala sukuuni lagu binaynayo fa mashruudun waxaa loo shardiyey bian yatasila bihi ficilkii mudaaric inuu la xariirsado nuurulinaathi dumaraynta nuunkeedi naxwu qowlika anniswatu yaqumna dumarkii waa istaagi doonaan anniswatu waa mubtada yaqumna ficlu mudaaricu mabniyu cala sukuun ale ma dhahay marfuuc lama dhahay mabniyun cala sukuun litisaali binuuni niswa wa nuun niswa faacil wa waxaa lamid oo la craabe wlwaalidaatu yurdicna qowl اllahi tacaala wlwaalidaatu kuwii wax dhaleen yurdicna way nuujina awlaadahuna aniswatu yaqumna iyo wlwaalidaatu yurdicna isku craab waay wاlmuطalaqaatu yatarabasna waa lamid almuطalaqaatu waa mubtada marfuuc bاlاbtidaa wa calaamatu rafci dama daahira yatarabas ficlu mudaaricu mabniyu cala الsukuun litisaali binuun nisw wa minhu ficilkii mudaaric oo mabni cala sukuun waxaa kamid eh qowluhu tacaala ila an yacfuuna aw yacfuwa aladii biyadihi cuqdaة الnikaax liana alwaawa yacfuuna waawgeeda asliya waaye wa hiya waawu cafaa yacfuu waay wاlficluna mabniyu cala الsukuuni litisaalihi binuuni ay nuuni niswa w nuunna faacilu weeyaan caaidun laabanaya cala lmuطalaqaati u laabanayo wa wasnuhu ficilkan wasnigiisana yafculna weeyaan walaysa ka yacfuuna lamid ma ah fiiri ficilkan cafaa yacfuu asoo ah yaa nuun niswa la xariirsatay yacfuuna marka waxaa laga yaabaa aalibka mubtadiga ah inuu u fahmo yacfuuna raggii way cafinayaan inay tahay musanifka taasuu markaa uu ku cadaynaa wxuu ku leeyahay waawdan ma aha waawdii jamcu dakr saalim uu lahay ma aha ee waawdan waa waawgii ficilka aakhirkiisa ahay ficil muctal bilwaaw waay asoo cafaa yacfuuna marka ficlu mudaaricu mabniyun cala sukuun litisaali binuun niswa nuun niswa faacil intaasaa le waawdi marka faacil ma dhehaysid marka intaasuu kuu cadaynay markaasuu leeya wasankiisa yafculna waa wax ka maqan ma jiraan facala yafculu iyay ku timida asoo yafculu iskaa nuunti la xaris yafculna unbay noqotay walaysa haadaa ka yacfuuna lamid ma aha oo fii qowlika ku jirto alrijaalu yacfuuna haddaa tirahdid maxaa yeelay lianna tilka alwaaw waawdan yacfuuna alrijaalu waawdeeda yacfuuna ku jirto damiirun weeyaan lijamaacati اlmudakariina kuwii labka laga dhigay jamaacadooda kalwaawi bay lamid tahay fii qowlika yaquumuuna wa waaw lficli alrijaalu yacfuuna xudifat waa la gooyey wa nuununa calaamatu rafci waaye wa wasnuhuna yacfuuna waaye oo yafcaluuna bay ahed laamti waa maqan tahay oo marka fiili ayadoo cafaa yacfuu ayadoo ahayd yaa waxaa la keenay jamcu mudakar saalima laga dhiga oo amhilatu lkhamsa in laga dhigo yacfuuna laba waa waa kulantay waawdii ficilka u dambaysoo reebneed iyo waawdii jamcu mudakari saalim lagu ishaara aydna hore u reebneedaa kulantay marka iltiqaau saakinayn waawda hore waa la gooye ayib marka waawda hore la gooy waawda la gooy waa waawdii ficilka aakhirkiisa ugu dambeysay ayib marka ay saas noqotay ficilka marka yacfuuna ficlu mudaaricu marfuucu bithubuuti nuun yasmacuuna yacqiluuna yadribuuna licraabta walwaaw faacil waay marka gaayatu maa fi lamri ficilka jamcu mudakr saalim waawgeeda haddii la geliyo waawdii ficilka ugu dambeysaa ka maqan oo wasankeeda maxay noqonaysaa yacfuuna meeshii yafcaluuna ay ka ahayd yacfuuna meeshii inuu yidhaahday ahayd yafcuuna in la yidhaahdo yacfuuna ma ah wa haadaa yuqaalu fiihi markii asigoo kale waxaa laleeyahay haddii rag lagala jeedi lahay ilaa an yacfuua la dhihi lahay hadda ilaa an yacfuuna an xarfu masdarin wa nasbin aayadda waa yacfuuna ficlu mudaaricu mansuubu ban mabniyun cala sukuun litisaali bidami rafci markii hore marfuucan iri anta ma aanan fiirinin tan hore oo qur'aanka ilaa an yacfuuna an xarfu masdarin wa nasbin yacfuuna ficlu mudaaricu mansuubu ban mabniin cala sukuun litisaali bidamiiri rafci binuuni niswa nuun niswa faacil waay markii haddii adiga aad tiraahda rag haddaad ula jeedid ilaa an yacfuu haddaad ula jeedid rag waxaa laleeyahay an xarfu masdarin wa nasbin yacfuu ficlu mudaaricu mansuubu ban wa calaamatu nasbi xadfu nuun walwaaw faacil amhilatu khamsa ay noqona amhilatu khamsa haddii in la nasbiya la raba bixadfi nuuna lagu nasbiyaa kamaa taquulu saad u dhihi jirtay ilaa an yaquuluu wa sayaأtii sharxu dalika kulihi midkaa sharxiisa waa imaan doonaa ayb wuxuu ku imaanayaa fii baabi mudaarici waa ugu dambay doonta wa amaa binaauhu ficilka mudaaric in la bineey cala lfatxi lagu bineeyo famashruuطun waxaa lagu shardiyey bian tubaashirahu inay gasho nuunu tawkiidi inay la baasharto lafdan ay kala baasharto iyo wa taqdiiranbo lafdan iyo taqdiiran naxwu qowli اllaahi tacaala kalaa layunbadana fi lxutama hadda fiiri nabada yanbudu iyadoo ahayd ficilka yaa nuunu towkiid la xariiristay marka allaamu lilqasam yunbadana ficlu mudaaricu mabniyu cala alfatxi litisaalihi binuuni towkiidi lafda wa taqdiiran wanuunu towkiid xarfu laa maxala lahu min alcraab wa naaib lfaacil damiir mustatiru jawaazi taqdiru huwa ninka oo ahlu naarka oo laga hadlay ciyaada biاllahi marka fiiri ficilkii asagoo yadribu ahay nuunu towkiid laxariirla yadribana waxaa hadda laamta loo keenaa ficilka mudaarico mujarad a nuunu towkiid ma geli karto inay qasam iyo wax inay ka hormaraanaa la shardiya waxtarastu waxaan kaga dhowrsaday bidikri mubaashira midda mubaashirada ah waxaan u sheegay sheegitaankeeda waxaan kaga dhowrsaday min naxwi qowlihi tacaala oo kale inay soo gasho walaa tattabicaani sabiila aladiina laa yaclamuun aayadda waxaa lagu wada hadlaya nabiy llaahi muusa iyo ah, walaalkiis haaruun walaa tatabicaani muuse iyo haaruunow ha raacina sabiila aladiina kuwi jidkooda laa yaclamuun waxba aan garanay juhaasha ahay ha raacina ee dadka diinta ilaahay ugu yeera aan kaga dhowrsaday buu ku leeyahay iyo latublawunna fi amwaalikum i fa imaa tarayinna min albashari axada aan kaga dhowrsaday maxaa yili fa ina alalifa fi lawali oo tatabicaani alifteeda io walwaaw fi thaani iyo walyaaa fi thalith faasilatun waxay kala geysay bayna alficli waannuuni yay kala geyshay fa huwa ficilkaas mucrabun weeyaan laa mabniyun fiiri laa tatabicaani laa naahiya tatabicaani ficlu mudaaricu majzuumu bila annaahiya wa calaamatu jasmi xadfu nuun tatabicaanina ay ahaan lahayd wاlalifu faacil wa nuunu tawkiid xarfu laa maxala lahu min alcraab ayib marka ficilkan hadda tatabicaani ficil mudaaric marfuucan mabni ma dhihin limaada nuunu tawkiidaba la xariirsadee markaasa lagu leey nuunu tawkiidka iyo ficilki alifa lagu kala fasliye walaa tatabicaani aliftaas waa faacil ismu waxa weyaan ajnabi ka a ah ficilka marka ficilka saasuu mucrab ku noqday waxaa lamid eh latublawunna nuuntii fiiri nuunu tawkiidi waa mida waawka ka dambayso ficilka aakhirkiisina laamta hore waa waxaa u dhaxayso waaw waawdaas waxa weeyaan waa waaw faacil ah ajnabi bay ficilki ka tahay marka ficilki mucrab waay latublawunna allaamu laamu lqasam tublawunna فعل mudaaricun مرفوع بثبوت النون المحذوفة likaraahati توالي النونات wاlwaawu faacil mabniyu calى dami liأjli takhalus min iltiqaaءi saakiniin fi maxali rafcin sidaasay noqonaysaa asalkeedii horo sarfiyan kelimada iyadoo tublaw tublawuuna ay asalkeedii ahayd liannahu ficilkan ibtalaa aakhirkiisa alifta waaway ka timid marka yubtalawuuna yubtaluna yubtalawuna yuftacaluuna macnaha yafcaluuna iyay asalkeedii ahayd laba waaw baa meesha ku jirtay iyadoo laba waaw meesha ay ku jirto waawda horo tublawuuna waawda horo xarfu cilo weeyaan wanfataxa maa qablaha qulibat alifan markii waawda hore alif loo rago waawda hore alifta loo raba oo loo rogay waa reeban tahay waawda dambana way reeban tahay markaasaa waxaa laleeyahay waawda horo oo alifka loo rogay waa la goynaa tubla tublawuna meesha a tublawna ay noqonay tublawna ayadoo saas eh yaa nuunu towkiid la xariirsatay tublawnanna yay noqonaysaa tublawnanna saddex nuun nuunta shidanoo laba nuun ah iyo nuuntii ficilka lagu godaya min amhilati اkhamsa ah nuunta horo waa la goynayaa laysa liana hunaaka jaazim walaa naasib ficilka wax kuma jiraan wax nasbiyo wax jasmiyo laakiin waxaa loo goynayaa saddex nuun inay xariirsadaan ka cabsashadeeda nuunta hore waa la goynayaa waana joogtaa taqdiir ahaan nuunta hore markii la gooyo waxaa kulmaya waawdii jamaacada ahayd inuunu tawkiid oo laba nuun a ah midkeeda horena uu reeban yahay iltiqaau saakinayna dhacaya waawdan oo jamaca maanta lama goyn karo liannahu haddii la gooyo wax tusinaya male laamtii ka horeysay waa kordhigan tahay waxaa loo kordhigay alifkii meesha laga gooy in lagu tusiyo haddii waawgii la gooyo fatxana ay ka horeyso wax meesha ka go-an lama garanayo waawdii waawul jamaacada ahayd oo reebnayd yaa waxaa loo waa la goday takhalusan min iltiqaa'i saakinayn alir tublawunna sidaasaa layidhi marka ficilka tublawunna ficlun mudaaricun marfuucu bihubuuti اnuun alatii xudifat likaraahati tawali nuunaat wa waaw almadmuuma takhalusan min tiqaai saakinayni waa faacil mabniin cala dam fi maxali rafcin marka ficilkan waxaan mucrab u niriyey nuunu towkiidkii iyo ficilka aakhirkiisoo laamta waawdaas jamaacada kala faslisay waxaa lamid e faimaa tarayinna min albashari axada nuuntan oo faimaa tarayinna nuuntaas waa nuunu towkiid ficilka aakhirkiisana racdaas weeyaan waxaa kala faslisay yadaasaa kala faslisa yadana waxaa weyaan waa faacil tacliilkeedane waa tacliilkii tublawuna oo kale waa asalkeeda tarayiina tafcaliinay asalkeeda ka timid yada oo hor labada ya mideeda hore alif loo godunaa yaa loo godina litaxaruki lifitaaxi maa qablaha labada yaa markay kulmaan oy reebman yihin midda horea la goyna tarayna ay imaanay tarayna markay timaado alhamzatu ka xuruufi اlcilati fi اlclaali bالnaqli aa la yihahdaa hamzada tar ayayna hamzadaas fatxada saarnaa ra'da loo guurina tara markay noqoto aliftii hamzadiio alif isu badashay iyadii ka dambaysay iyaa kulmaya aliftii haddana la goynaya tarayna tarayna ficilkii mudaaric marka saasuu naagta ku imaana tarayna way arki doonta asoo tarayna ah yaa waxaa weeyaan nuunu tawkiida la geliyey ayib taraynanna ay noqotay imaa oo in ah oo xaraf jaazimaa la geliyey imaa maada waa zaaida in ah ku jirto haddii in la geliyo xarfu shardi ah ficilka hadduu min amhilati اkhamsa yahay oo in shardiya la geliyo nuunta waa la goynaya nuunta oo amhilatu اkhamsa marka taraynanadi markay ahayd imaa tarayn ay noqotay nuuntii hore waa la gooyay waxaa kulmay nuuntii nuunu tawkiid ah oo laba nuun aho mideeda horena ay reeban tahay iyo yadioo reebanaa kulmay sida looga badbaado takhalusa min irtiqaai saakinayn yaa yadii reebneedaa la kasriyay lianna alkasra tunaasibu lyaa markaasaa la yidhi fa imaa tarayinna marka in xarfu shardi jaazimu yajzimu ficlayn awl ficlu shardi wthaani jawaabu jizaahu tarayina ficlu mudaaricu majzuumu bin wacalaamatu jazmi xadfu nuun wlyaau almaksuura للتخلص من iltiqaai saakini فاعل mabni على kasri fi maxal rafci wanuun towkiid xarfu laa maxala lahu min alcraab marka ficilkii mucrab waay muxuu mucrab ku noqday nuunu tawkiid ba ha gashee waxaa loo icraabaa lagu leeyahay lianna alyaaa fasalat bayna alficli wa bayna nuuni atawkiid marka fahwa mucrabun laa mabniyun taas waay waxau ku yidhi markaas wakadalika low kaana alfaasilu baynahumaa haddii kan oo kala geynaya hadii uu yahayne muqadaran haduu yahayna waa lamid wkadalika sidaas waxaa lamid low kaana alfaasilu baynahumaa nuunu towkiid iyo ficilka midka la kala geyna muqadaran haduu yahay kaana alficlu ayda waxu noqonaa mucraban wadalika ka qowlihi tacaala walaa yasudunaka can aayaati illaahi wa qowlihi tacaala walatasmacuna min aladiina uutuu lkitaaba min qablikum mase walatasmacunana mithluhu weeyaan mithlu walaa yasudunaka midaad rabta icraab waa isla mid fiiriya tasmacuna aan kuu taxliilinaya yasudunakana waa lamid ficilkan samica yasmacu ou ahaa yasmacu tasmacu asoo tasmacu ah waxaa w amhilat اkhamsa ka dhig tasmacuuna ayb nuunu tawkiid markaan la xariiri nuunu tawkiid ficilka markii la gelina mudaarica in laamulqasam iyo wax lamid inay timaado waa ee ficil mujarad a ah lama tawkiidin karo macnaa hadda yadribuuna yadribunna lama dhahay hore lagama dhahay laamtaas laamulqasamka gili waxay noqotay latasmacuunanna marka ficilkii tasmacuunanna saas waay markaasaa leeyahay saddex nuun baa meesha aakhirkii gashay nuunna waa nuunkii ficilka lagu rafcinay oo amhilatu lkhams ay wadatay io nuunu towkiid oo cibaara can nuunayni ah labadii saddexdii nuun markay keentay yaa nuunu kii horo ficilku lagu goday baa la goynayaa takfiifa loo goynaya karaahata litiwaali amthaal haye tasmacuunana ma hayno nuuntii hore gooy nuunta hore oo ficilka u wati markaad goysay waxaa imaanayo waawgii oo reeban iyo nuunu towkiid oo laba nuun aho midkiisa hore uu reeban yahay labadaasaa kulmay iltiqaau saakinayna dhacay tasmacuuna ay ahayd marka waawgii maanta waa la goyna sidii la latublawuna waabgeed loo baaqiya looma baaqyeelin maxaa waawgan maanta haddii la gooyo waxawaale waxaa loo goynaa dama yaa tusinaysoo ka horeyso maadaama ana hunaaka xaraka tadulu cala alwaaw almaxduufa fa yuxdaf waawgii marka latasmacuuna ahayd waawgi gooy latasmacunna ay noqonaysaa marka ficilkii hadda nuunu tawkiida gashay daahir ahaanna mubaashira waayo cayntii iyo nuuntii wax u dhexeeya mar waa wada xariiraan laakiin min xayثu اlmacnaa ay mafsuul kala yihiin liannahu dhexdooda waxaa ku jirta waaw waawdaas lafdi ahaan hadday ka maqan tahay laakiin waa qadaran tahay liannahu faacil waay markii la craabaye tasmacunna ficlu mudaaricu marfuucu bthubuuti الnuuni almaxduufati takfiifa karaahata tawaali اlamhaal nuunta xaggaasaa loo gooy wa waawu aljamci almaxduufatu liiltiqaaءi الsaakinayni faacilu mabniyu cala sukuni fi maxali rafcin wاnuunu litowkiid xarfu laa maxala lahu min ficilkii marka mucrab waa muxuu mucrab u noqday lianna nuuna tawkiid wa in baasharat bihi lafdan ilaa annahaa mafsuulatun taqdiiran liwujuudi litaqdiir wujuudi lwaawi lfaacil marka asna mucrab waay kelia markuu mabni yahay markii nuunu tawkiid ay la xariirsato wax kala fasliyay laa lafdan walaa taqdiiranna ay jirin markaasuu ma uu yahay hada hadda nin keligiis lagula hadlayo tasmacana yaa fulaan latasmacana min fulaan maa yasuruka haddaan qof kula hadlayo liannahu ficilkii tasmacu weeyaan nuunu towkiida la xariirsatay wax kala faslina mala ficilka waa la binayn latasmacana yaa fulaan haddii nin tahay laakiin latasmacuna markii laleeyahay waa jamaca ku dhex jira waaw walidaalika qur-aanku u fiirso meeshii aad ku aragtid layaquulanna waxaa weeyaan wax u dhexeey male ficilkaas mabni waa layaquulana aladiina dalamuu aladiinadaa faacil e ficilkii markaa nuuntuki waa la xariistay mabni waay hadaad aragtid layaquuluna hadaad aragtid layaquuluuna ay asalkeeda ka timid mucrab waa ficilki taas kala soco marka wuxuu ku leeyahay wadalika qowlihi tacaala weeyaan walaa yasudunaka can aayaati illahi wala tasmacunana mithluhu waaye sidin tasmacuna kugu tacliiliyey haddii naank qofka uu mubtadi yahay oo sarfiga wax ka fahmaynin waxaad ogaataa tasmacunadaas in waaw meesha ka maqan tahay asalkeeda tasmacuuna ay ahayd waawdaas iltiqaa saakinin loo xadfay intaas waa kugu filan tahay kelia hayra ana nuuna rafci rafcada nuunkeeda xudifat waa la xadfay takhfiifan fududayn litawaali اlamthaali waxa oo isla mid ah oo xariirsaday la nacaya awgeeda loo xadfay saddex nuun oo isku mid ah huma iltaqaa saakinaani sax waaye markii tasmacuunanna ay ahayd oo nuuntii hore la gooy waawdii oo reeban io nuunu towkiid nuunteeda horeoo reebanaa kulmay asluu waxay aheeday qabla dukhuuli iljaasimi yasuduunanaka nuunta hore yasuduuna ficlu mudaaricu marfuuc bithubuuti nuun ay ahaan lahayd wa nuunu towkiid xarfu laa maxal lahu min alcraab walwaaw faacil wاlkaafu mafcuulu bihi saasay ahayd falamaa dakhala اljaazimu markuu galay wa hwa laa annaahiya xudifat الnuun liajli tan tasmacuna nuunteeda karaata wahal amhaala loo xadfay walaa yasudunaka nuunteedana laadaa goysay labadaasay ku kala duwan yihiin faltaqaa saakinaani baa kulmay alwaaw iyo wa nuun nuunta waxaa laga yaaba hadda inuu yidhahdo ardaygii mubtadi ahay yasudun yasudunaka nuunta waaba kordhigan tahay nuuntan kordhigan waxaa ka horeysa nuun reeban oo lagu shidaa ka horeysa wailaa shayga mashid maaya kulu xarfin mushadad cibaara can xarfayni u fiirso waman yushaaqi illaaha qur-aanka meel kale fii suurati alanfaal waman yushaaqiq illaaha qaafkii markii lakala bixi wa kulu xarfin mushadad cibaaratun eesh can xarfayni ayb faltaqaa saakinaani alwaawu wanuunu faxudifat ilwaawu waa la goy lictilaaliha ayada ciladeeda jiradeeda awgeeda loo gooyay wa wujuudi daliilin io wax tusinay joogitaankeeda daliilkoo yadulu calayha tusinay wahuwa damatu sidii latublawin oo kale maaha laamta ka horey waa kordhigantahay waawdi lama goynin markaa waa la shaqlay fa xudifat ilwaaw markaa saas waay wa qudira alficlu mucraban aa lagu qadaray wa in kaanat inuunu hab iska ahaato mubaashiratan liaakhirihi aakhirkiisa mid la xariirta lafdan kala xariirto waxaa loo icraabay waa likownihaa nuunta ahaanshadeed oo munfasilatan canhu ficilka ay ka faslisan tahay taqdiiran waqad ashartu ilaa daalika intaasoo dhan waan ishaaray kulli dhammaantiis mumathalan asoo la miithaaliyey aan matniga hore ugu soo sheegay buu ku leeyahay ayib wاllahu tacalى aclam wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed w alihi w صaxbihi aجmaciin